asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wbarakaatu maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii afraad ee kitaabka baabu jazaa'i lmu'mini bixasanaatihi fi dunya walaaakhira wa tacjiilu xasanaati alkaafiri fi dunya qofka mu'minka ah inay aakhriya adduunkaba anfacayaan oo aakhriya adduunkaba ilaah ku ka abaalmarinayo gaalkas aakhira aanu isagu aanu ku lahayn nasiiba aanu ku lahayn lakiin adduunka lagu dhaqaalaynayo xasanaadka u samay عn أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رsuل اللhi صلى الله عليه وسلم إن اللهa laa يظلم مؤمiنا حسنة ilaahay qof muؤmina kama dulmiyo xasan u sameeye kama dulmiyo yucطii biha fi الdunya adduunka waa ku siinaya khayr iyo wanaag buu ku siinaya صحة iyo caafiyaad iyo caruur iyo cumri dheer iyo buu ku siinaya risqi waasiciya buu ku siinayaa wa bihi fi laakhira aakhirana waa laga abaalmarinaya wa ama alkaafiru gaalkase fa yuطcamu bixasanaati maa camila biha lilahi fi dunya waxaa lagu quudinayaa wuxuu dar ilaahay u sameeyey adduunkaa lagu quudinaya xataa idaa afdaa ila alaakhira markuu aakhira u tago aakhira markuu tago lam takun lahu xasanaatun xasanaad aanu lahayn yujzaa biha laga abaalmarinayo adduunkaa marka lagu dheefinaya oo lagu dhaqaalaynaya gaaladan marka ad tabarucaadka iyo waxyaalaha ay samaynayaan iyo dadka mankuubiinta ay u gurmanayaan iyo waxaas haddii dar ilahay da u samaynayan dar ilaahay adooma samaynayan iyagu waxay isleeyihin dar ilahay u samaynayan bay isleeyihin marka ilahay adduunka waa ku dhaqaalaynaya lakiin aakhire faa'ido marka baabun alislaamu maa huwa wa bayaanu khisaalihi islaamnimadu maxay tahay iyo muxuu ahay aqsaamtiisa caddayntooda can طalxata bni cubaydillaahi radia allahu canhu طalxatu bni cubaydillaah التymiي الqرaشhiي رadي الله عnه أxad الcaشhر المبشhريiنa bالجنة kunyadiisuna waa أbu محamed رadي الlahu عanه mxuha sanadkii soddon iyo soddon iyo lix markay ahayd hijradu ayaa lagu dilay magaalada basre lagu dilay radي الlahu عanه qaala jaءa rajulu ilىa rasuuli الlahi slى الlahu عalيه وasلم nin baa nebiga u yimid ninkaasoo min أhli najdin haa'ir الra'si madax taagtaa yani timisu taagtaagan yihiin nasmacu dawiya sawtihi codkiisa xiinkiisa ee qowqowdiisa aan maqlayno walaa nafqahu maa yaquul wuxuu leeyahayna aanan garanaynin lahjadiisa qariibnimadeedii iyo dadka reerbaadiya hadalkiisa hadalkiisa waaweyn ee qaylqayladii uu ku hadlayay isagoo naga fogaa iyo baanaan u garanaynin wuxuu leeyahay lakin waxaan hadlaya waa garanayna xatىa danaa min rasuuli الlahi salى الlahu alay sl rasuulka ilahi uga soo dhawaado faidaa huwa yas'alu waaba isagoo marka waxaa noo caddaatay isagoo weydiinaya nabiga alayh الsalatu slam cala islaam islaamnimada weydiinaya islaamku muxuu yahay faqaala rasuulu اlahi salى الlahu alay slm rasuulka ilahi markaasu wuxuu yidhi hamsu salawaatin fi اlyawmi wاllayla waa shan salaadood oo maalintii iyo habeenkii ah islaamnimadu waxaa weeyaan shan salaadood maalintii habeenkii la tuko faqa hal calaya hayruhunna waxaan iyaga ahayn ma igu waajibay shantaa salaadood haddaan la imaado wax kaloo salaada igu waajibtay ma jirtaa qaala laa ilaa an tatawwac maya inaad mxuaha sumaysata mooyaane cilaada marka istinaaha noocan oo kale waxaa la yidhaahaa istinaa munqaطic baa la yidhaahaayo hadalka ilaada waxa ka horreeyo waxa ka dambeeya inaan ku kaamusku nooc ahayn weeyaan marka sunno iyo waajibkila isku nooc maa laysa alayka marka ilaadaas waa bimacnaa laakin laysa calayka hayruhunna salaado kale kuguma waajibin lakin laka an tatatawa maxaadka leedahay inaad sunaysato wax sunna aad la timaado baad leedahay oo kuu badinaaya lakin wax kale kugu waajibay male ayb kaas waa hore wa shahri ramadaan iyo bisha ramadaan soonkeed waa midii labaad faqaala markaasu wuxuu yidhi ninkii hal calaya غayruhu ramadaan waxaan ahayn oo kale ma igu waajibi oo soomi qaala laa ilaa an taطawc wadakara rasuulu اllahi salى اllahu alay slam zakaa zakadana waa u sheegay inaad maalkaaga zakada ka bixiso sanadku markuu soo wareego aad maalkaaga markaa nisbada sidaas ka bixiso afartankii neef adhiga ha neef adhi aad ka bixiso shantii neefi geela ha neef adhiga ka bixiso sidaas uu sheegay nebigu alayh الsalaatu kale ma igu waajibay wax kalo maal aan bixinayo oonta ahayn may gu waajibin qaala laa ilaa an taطawc qaala faadbara الrajulu ninkii baa noqday wa huwa yaquulu isaga oo leh wallahi laa aziidu calىa haada walaa anqusu min ilaah baan ku dhaartay inta aan waxbana ku darayn waxbana ka yaraynaynin intaa keliya ku gaabsanayn faqaala rasuulu lahi salى اlahu alيه waslm markaasuu nebigu wuxuu yidhi aflaxa in sadq hadduu run sheego waa dhiibaanay hadduu kaga dhabeeyo intaas waajibaadka aan keliya ku gaabsado waa liibaanay janna waa gelaya eh, ayib wa fii riwaayatin qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alay slm aflaxa wa abiihi in sadaq aflaxa waa guulaystay wa abiihi igu aabbihiisi eh in sadaq ayib wa abiihi buu leeyahay marka hadda u dhaaranaya allo waxaan ahayn in lagu dhaartana waa isagii mamnuuc ah soo xadiis sidaas maynan soo marin alla waxaan ahay markaan xaalifa falyaxlif billaahi aw lys marka nebigu alayh الsalaatu wasalaam hadda ninkaas aabbihiisu ku dhaaranay nin kale oo su-aal weydiiyeyna isna sidoo kale ku yidhi wa abika latunaba'anna ninka nin kalena wuxuu ku yidhi daaka wa abiljuucu marka nebigu alayh الsala slam aabbihiisu ku dhaartay ninkiisuaal aabbihiisu ku dhaartay ninka kale khayr marka noqonaysa marka waxaa weeyaan dhaarta noocan kale oo kaliihi muxuu ahaay iyadu isticaado iska noqotay looga qasdaynin in mxuu looga qasdayn taa lagu dhaaranayo in lagu weyneeyo waxba looga qasdaynin iyadu marka waxba dhibaato male ayb ama wuxuu yidhi dakla aljannata waabiihi in sadq aabihiise haddii muxuu aha run sheegaya jannu galaya marka waajibaadka oo keliya lagu ikhtisaarsado iyo keligood lagu daysto xaraamtana la ilaaliyo janno galitaan way keenaysaa marka haddii la badiyo tatawucaadka la badiyana rafcu darajaat ayay iyaduna keentaa sidii xadiidkii muxuu ahay abu hurayra laa yazaalu cabdii yataqarabu ilaya binawaafili xata baabun buniya alislaamu calaa kamsin can ibni cumara radia allahu canhuma can الnabiy salى allahu alيه waslama qaal buniya alislaamu calaa kamsin islaamnimada shan baa lagu dhisay shan tiir baa lagu dhisay islaamnimada ayb calaa an yuwaxad allahu in alla la waxido waa kii hore wa iqaami asalaa salaada hagaajinteeda salaada had iyo goor marka laga hadlay iqaamadaas la cabiraa ogaad muxuaha ityaanu salaad iyo salaada la imaatinkeedii lagama cabiro iqaam baa laga cabiraa iqaamaana macani toosin weeye in la toosiyo la hagaajiyo si toosan loola yimaado ayib wa itaau zakaa zakada bixinta wa siyaamu ramadaan iyo bisha ramadaan soonkeeda waxaju lxaju ayb riwaayo kale markaa waxaa jirta riwaaya xajka qadimto oo soomka dambaysiisana waa jirta shantaas marka islaamnimada ku dhisan tahay fa qaala rajulun nin baa wuxuu yidhi alxaju wa siyaamu ramadaan nin baa raajic cabdullahi bnu cumar oo xaj muxuu yidhi wuxuu leeyahay muxuu ahaa nin baa raajico oo yidhi yani inuu xajku horreeyo ka horreeyo fa qaala markaasuu yidhi laa siyaamu ramadaana walxaj haakadaa samictuhu min rasuuli illahi sala alla Ah, taasaa rasuulka ilah ka maqlay marka wuxuu horraysiiyey buu leeyahay soomkuu horraysiiyey xajka ka horraysiiyey baabun ayu lislaami khayr ayu aqsaami alislaami khayr yani islaamnimada kee u fiican islaamnimadu waxyaalahay ka kooban tahay acmaasha kee u wanaagsan can cabdillaahi bni camrin radia allahu canhuma ana rajula sa'ala rasuula اllahi salى allahu alayh waslama ayu lislaami khayr islaamnimada ka u fiican ayuu nin nebiga weydiiyey qaala tuطcimu طacaama wataqra'u salaama calaa man carafta waman lam tacrif cuntadaad bixinaysaa oo dadkaad cuntaysiinaysaa martidaad sooriyeynaysaa oo dadkaad cunto siinaysaa qof aad garanaysa qofkaadan aad garanaynin baa qof alla qof alla kulantana waa salaamaysaa taasaa marka ugu fiican baabun alislaamu yahdimu maa qablahu walxaju walhijra yani yahdimaani maa qablahuma saddexdantuba waa gooyaan ama waa dumiyaan wixii ku horreeyey عn بن شhmاsة الmhrي رaحimh الlah qاal xaضrnaa cمr بن الcاaص cمr بن الcاas baan la joognay wa huwa fii siyaaqaةi الmwti isaga oo geerida kaxaynteedii yani naftii laga qaaday sakaraat اlmowti ku jira ayaa la joognay cmr بن الcاas radي allahu عanhu sanadkii mxuu ahaay afartan iyo soddon afartan iyo saddex markii hijrada ahayd buu masr ku dhintay isaga xaakimu misr ah misr horta hore ninka qabtayna isagu ahaaye jeshkii msr mxaa eh, eh, misr isagaa la yidhaahaaba masjid weyn oo masjidu camr ibn alcaas la yidhahdo masjid alcatiiq la yidhaaho magaalada mxuu ahay ku yaala xaafadan la yidhaaho magaalada qaahira laisku yidhaaha qaahira alkubra meeshay kasoo isruntay oo la yidhaaho alfustaa ama misr alcatiiqa misr alqadiima la yidhaaho masjid weyn oo saxaabadii isagu madaxda ka ahay dhisaami hadda u yaal masr buu marka ku dhintay jabal muqatab meesha la yidhaha baa lagu aasay ayib marka kolkuu dhimanaayey baan la joognay buu le ninkaa ibnu la yidhaaho ayib fa bakaa waa ooyey طawiilan ohin dheer buu ooyey camr bn alcaas wa xawala wajhahu ila jidaar xagga darbigu wejigiisa u jeediya waa laga sii jeedsaday xagga darbigu usii jeedsanay markaas aad u ooyay fajacala bnuhu wiilkiisaa wuxuu bilaabay yaquulu lahu wiilkiisaasna marka cabdullahi baa wiilashiisa ugu weyna cabdullahi bn camr bn alcaas ayb yaa abataa aabbow amaa basharaka rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama bikada rasuulkiisa waxaa kuuguma bishaaray amaa basharaka rasuulu llahi sala lla alay slam bikada yaala marka fadaa'ilha uu leeyahay buu xusuusinayaa wile maxaad sidaa ugu oysaa soo rasuulka ilaahay saa kuuguma bishaaray soo rasuulka ilahay sagoo raalli ka ah ma dhiman rasuulka ilahay saa kuuma jeclay xagsidaa u ooyeysa qaala markaas wuxuu yidhi ibnu shamaasa faaqbala biwajhii waan ugu soo jeedsaday wejgiisu nagula soo jeedsaday faqaala markaasu wuxuu yidhi ina afdala maa nuciddu waxaan tirsanayno oo camal ah waxa ugu fiican shahaadatu an laa ilaaha ila allah wa ana muxammadan rasuulu llah wax camalkaya oaan camal ku tirsanayno kaasaa ugu fiican وإنii kuntu عalىa أطbaaqin ثaلaaثة yani calىa maraaxila ثaلaaثة saddex marxaladood baana soo maray saddex marxaladood ayaan soo maray oo labadii hore haddaan ku dhiman lahaa midoodun masiirkaygu muxadad ba ahaan lahay waan garan lahaa ayb midda hore marka waxay tahay laqad ra'aytunii waxaan is arkay wamaa axadun qofna isagoo aanu ahayn nacaybkii iiga daran lirasuuli llahi sala allahu alay waslam minii rasuulkii ilaahay qof iga necebay aanu jirin dadka oo dhan aan ugu necbahay rasuulka ilahay baan isgaranaya oo intuu mushriga ahaa walaa axabba ilaya waxaan ka jecelahayna aanu jirin an akuuna inaan ahaado qad istankantu minhu inaan gacanta ku dhigo oo faqatarka aan dilo waxaan ka jeclaan lahaana aanu jirin taasaan isgaranayaa falow midtu alaa dalik calaa tilka alxaal haddaan sidaa ku dhiman lahaa lakuntu min ahli الnar ahlu naar baan ahaa allah ku far falamaa jacala allahu alislaama fii qalbi markuu islaamnimada ilaahay qalbiga ku soo riday isagoo muxuaha xabasho jooga oo najaashu saaxiib ahaa ee la jooga ayuu ilahay islaamnimada qalbigiisa kusoo riday najaash sababtiisa ilahay kusoo islaamay kolkaan islaamnimada qalbiga kuso dhacday ataytu nabiya sala allahu alay wasalam nabigaan u imid faqultu markaasaan waxaan isaga iyo khaalid ibnu lwaliid iyo cuثmaan ibnu طalxa saddexdaasa isku mar soo islaamay oo nebiguna alayh salaatu wasalaam uu aada ugu farxay markaas labadii kale waa idinku idinka dambeeya aan idinku idinka horreeya markaasuu nebigu u yimid kolkaanu yimid baan waxaa idhi ubsud yamiinaka fal ubaayicka gacantaada soo fidi aan kula mubaayacoodan islaamaya yani fabasata yadahu gacantii soo fidiyey nebigu alayh salaatu wasalaam faqabadtu yadi gacantaydaan ceshaday fa qaala markaasu wuxuu yidhi maa laka yaa camr maxaad leedahay camru gacanta soo fid adaa ba ii gacantaada iiga ceshatay qaala markaasu wuxuu yidhi qultu aradtu an ashtarib inaan shardistaan rabaa sharad inaan qabsada baan rabaa aan ku islaamo dee sharadkaas lay fulinayana waa islaamaya haddii kalena ma islaamayo ayb qaala ma tashtarid tashtaridu maada maxaad shardisanaysaa qultu markaasaan waxaan an yugfara lii in la ii dembi dhaafo in la ii dhaafo dembigii hore la ii dhaafo wixii ka dambeeya ma hadda islaamada ka dambeeya wixii dambiga hore haddii lai dhaafay waa soo islaamaya qaala markaasu wuxuu yidhi amaa calimta yaa amr ana alislaama yahdimu maa qablah islaamnimadu wixii ka horraysay inay dumiso yajubbuna waa jirta yajubu maa qablahu inuu gooyo wixii ka horreeyay islaamnimadu ay goyso ayb wa ana alhijrata tahdimu maa kaana qablaha hijraduna inay goyso wixii ka horreeyey wa ana alxaja yahdimu maa kaana qablah xajkuna inuu dumeeyo isaguna wixii ka horreeyey miyaadan ogeyn islaamnimo iyo marka iyo hijro wada jirtaan marka la timi waa goynaysa yani shardigaasi waad leedahay baadoon shardi sanin baabaad iskaba leedahay ayib taasuna marxaladii labaad bay ahayd wama weliba marxaladii labaad baan sii soctay wamaa kaana axadun qofna ma aanu ahayn axaba ilaya min rasuuli illahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka ilahay qof aan ka jeclahayna ma aanu jirin marka kolkaan soo islaama walaa ajalla fii caynii minhu ku igala weynina ma aanu jirin rasuulka ilahi wax igala weyno aan siaan uxurmaynayo u xurmaynayo ma aanu jirin wamaa kuntu utiiqu ma aanan kari jirin an amlaa caynaya minhu inaan ishayda ka buuxsado ishay ka bogto ma aanan kari karin ijlaalan lahu tacdiim aan tacdiimanayo daraaddi aan isha ugu xajin jirin nebigu alayh isalaatu wasalaam iyo haybad daraaddeed walow su'iltu an asifahu ma ma afaqtu ma ma adabtu an haddii la i weydiiyo inaan tilmaamo maana tilmaami karen tilmaama rasuulka ilahi suu ekaa haddii la yidhaaho maana tilmaami karen liannii lam akun amla-u caynaya minhu ila ishay maana kala dugan jirin walow midtu calaa tilka alxaal haddaan sidaa ku dhiman lahaa larajawtu an akuuna min ahli janna in ahli janna ahay baan rajayn lahaa labada marxaladood marka sidaasay ahaan lahaaye marxaladii saddexaad baa marka timid tan hadda uu ku dhimanaya uma waliina waxaan maamulnay ashyaa waxyaalo maa nadri maa xaalii fiiha xaaladaydu waxay tahay waxyaale aan garanaynin garanaynin maan maamulnaa markaa dhex gallay gaar ahaan dagaalkii muxuha mucaawiya iyo cali ka dhex dhacay dadkii zucumada ahay mucaawiya aad u taageeray ee muxuu ahay cali ka soo horjeedsaday ayuu ka mid ahaa radia allahu canhu ajmaciin arrin aan marka aanaan waxba ka garanaya say noqon doonto ayaanan faraha la gallay buu leeyahay faidaa ana midtu markaasu haddana wuxuu u tilmaamayaa sida loo aaseeyey buu marka u tilmaamaya wuxuu leeyahay faidaa ana midtu markaan dhinto falaa tasxabannii yaynay soo raacin naa'ixatu naag ooyeysaa walaa naar iyo dabtoona cidan muxuu ahay foox lagu riday iyo wax dababa aba yaa layla soo raacin faidaa dafantumuunii markaad aastaan fa sunnuu calaya turaaba sanna sunnuu calaya turaaba shanna na igu shuba ciidda igu shuba ee marka sunnu calaya tiraaba yani ciiddayda kor u taaga ma aha ciidda in kor loo taagaayo iyadu marka waxba ma aha sunnada qabriga ka mid maa qabriga waa in dhulka lala simo dhulka lala simo saad ku aragteen baqiic iyo xajoon iyo qubuuraha ku aragteen muxuu ahay yaro dhagax yar yaryar iyo jaay yaryar in saarsaaro oo lagu garto in meesha qabri tahay mooyaane in ciiddiisa kor loo taaga in waxa lagu dhisay iska dhaaf taabuud iyo masjid isaga hadalkiisaba jooji isagu waa sii daranyahay xaaraannimadiisa masjid iyo qubad iyo taabuud iyo midna wax lagu dhisa in la nuuradeeyo midna ma aha waa xataa ciiddiisa in la buura ma ciiddiisa la buuro oo la taaga ma marka camru markuu hadda leeyahay sunuu alaya turaaba yani shunuu calaya turaaba subuu calaya turaaba ciidda igu shuba weeyaan uma aqiimuu xawla qabri qabrigayga areer dushiisa taagnaada qadra maa tunxaru jazuurun inta neef geela laga qalaayo eh, wa yuqasamu laxmuhaa hilibkeeda laga qaybinayo neef geela inta laga qalaayo hilibkiisa laga qaybinayo qadarkii intaa ila jooga hayga tegina xataa astaanisa ilaa aan idin weheshano aan idin weheshano ilan waa dareemaya dadkaan la joogay iyo dadka aasayay iyo waa garanaya qofka xataa eh, qofka dhaqaya buu garanaya maydku eh, wa aan ka fakiro maa uraajicu bihi rusula rabbii rusushu rabbiga iisoo diri doono malaa'igta dambe iigu imaan doonto is-aali doonta waxaan ugu jawaabi doono aan xusuusta eh oon idin weheshadii oo nafta ha igu noqotee muxuu ila jooga bula haiga tegina kolkaas astaan waxoogaa qadara ila jooga sidaasuu marka u tilmaamay sidii loo aasayo baabun min man axsana fi lislaami lam yu'kad bima camila fi ljaahiliya can cabdillaahi bni mascuudin radi allahu canhu qaal qaala unaasun lirasuuli llahi sala allahu aleyh wasalam niman baa nebigu waxay ku yidhaaheen yaa rasuul allah hal nu'aakhadu bima camilnaa fi ljaahiliya ma naloo qabanaya waxaan jaahilnimadii ku samaynay qaala markaasu wuxuu yidhi amaa man axsana minkum fi lislaam islaamnimada dhexdeeda ninkii wanaag ku sameeya oo si fiican u islaama wanaag la yimaada falaa yu'aahadu biha loo qaban maayo camaladii jaahiliga ku sameeyey waman asaa'a wixii qofkii xuma sameeyana oo islaamnimadiisa afka un iska tahayna uqidat bcamalihi fi اljaahiliyati wاlislaam waxaa loo qabanayaa camalkiisii marka kolkuu ilahay leeya qul liladiina kafaruu in yntahu yugfar lahum ma qad salaf waxaa weeye waa mu'miniinta saadiqiintaa weeyaane marka muxsiniintaa weeyaan marka kullu man takalama biliimaani ma wada aha baabun sibaabu almuslimi fusuuqun wa qitaaluhu kufr qofka mu'minkaa caydiisuna inay faasiqnimo tahay maxaa la dagaalankiisuna ay gaalnimo tahay oo gaalnimadii yarayd yani haddii hadduunu mustaxilla aan ahayn عن cabdاللahi بn mascuudi radي الlه عanهu qaal qaala rasuul الlahi slى الlه عlيه وsلم sibaabu الmuslimi fusuuq وaqitaaluhu kfr baab إida أxsana أxadكm إslaamه fakulu xasanaة yacmalha tuktab bcashri أmhaaliha عn abi hurayraةa radي الlه عanهu qaala qaala rasuulu الlahi slى الlه عalيه وsلم qaala اllahu عaزa wajل ilah wuxuu yidhi إda taxadaثa idaa taxadaa cabdii addoonkaygu hadduu ku sheekaysto yani naftiisa uu sheekeeyo bian yacmala camalan inuu camal sameeyo xasanatan inuu sameeyo fa ana aktubuhaa lahu xasanatan xasana hal xasanan u qoraya maa lam yacmalhaa intaanu samaynin intaanu samaynin hal xasana loo qoraya hadduu sameeyana waa looga sii badbado fain camilahaa fa ana aktubuhaa lahu bimiliha fain camilahaa faana aktubuhaa bicashri amhaaliha toban oo la mid ah baan maxaa u koraaya wa idaa taxadata bian yacmala sayi'atan faana akfiruhaa lahu maa lam yacmalha yani waan u dhaafayaa hadduu sayi'a inuu sameeyo ku fakiro intaanu samayninbaba waan u dhaafayaa muxuuha ku qori maayo laakiin waa haddayna calaa wajhi lisraar aan ahayn midka israarka isaga oo go-aan uu ka qaato ilaa ilaa sameeyo u go kuma jiro fain camilahaa faana aktubuha lahu bimiliha iyadoo kalaan u qoraya hadduu sameeyana wa qaala rasuulu lahi sala la alay slam rasuulka ilahina wuxuu yidhi qaalat almalaa'ika malaa'igta waxay yidhaaheen rabbi waxay odhanayaan yani rabbi daaka cabduka yuriidu an yacmala sayi'ah wa huwa absaru bihi kaasuu addoonkaaga hebel ahaayo wuxuu doonayaa inuu dembi galu doonayaa wa absaru bihi yani calamu isagana ka ogaan badan ilaahay baana uga ogaan badan malaigtii ilahay u sheegaysa faqaala markaasu ilah wuxuu odhanaya urqubuuhu yani intadiruuhu suga fain camilaha faktubuuha lahu bimiliha hadduu sameeyo iyadoo kale u qora wain tarakaha hadduu ka tagana falaa taktubuuha eh, faktubuuha lahu xasanatan xasano u qora inamaa tarakaha wuxuu uga tegay min jaraaya yani min ajli min jaraa'i iyo min jaraaya labada aniga daraaddeedii uga tegay yani min ajli daraaddeedii uga tegay xasano u qora qofki marka qofkii ku fakeray wax dembi inuu ku sameeyo warkii dambe haddana marka muxuu iswaaniye ee isxusuusta ee laftiisa iyo caqligiisa kusoo noqda ee marka dar ilahay dembiga u daaya ilahay wuxuu ugu qorayaa xasanu ugu qoraya qala rasuulu lahi sala allahu alay slam rasuulka ilahina wuxuu yidhi idaa axsana axadukum islaamahu waa kan ula marka xadiidka islaamnimadiisa midkiin hadduu wanaajiyo fakulu xasanaةi yacmaluhaa tuktabu bicaشhri amhaaliha ilaa sabcimiئati dضacf wakulu sayiئati yacmaluhaa tuktabu lahu bimilihaa xataa yalqa allaha caza wajal qofkii hadduu qof muxsina u noqdo islaanisiisna qofay wanaagsantaha u noqdo wax alla wixii khayroo sameeyana toban laab ilaa toddoba laab baa loo qorayaa wax alla wixii sayihu sameeyana hal keliya loo qorayaa ama ilaah marka waa ka dhaafaya وعn أbي هريرة رضي الله عنه qال qاla رsuل الlhi صلى الله عليه وسلم إن اllaha تباaraka وتaعaaلى تجاaوزa لأمتيi ummadayda wuxuu ilaahay u dhaafay maa xadaثت bihi أنfusahaa waxay nafteeda ugu sheekayso xadiiثu nafsiga waxa la yidhaaho buu ilahay ummadayda u dhaafay ayb xadiidkan kada markaa sidaynu kitaabkii kale kusoo qadanay bukhaari wuxuu ku sheegay kitaabu طلq miy طلq haabaan u malaynay ku sheegay marka kanuna kitaab iimaan buu ku sheegaya muslimna labadaba marka waa noqon wixii cuquud ah iyo wixii acmaala labadaba waa noqon wixii cuquudda ah ee zawaajkii iyo talaaqii iyo ciqaaqadii iyo iibkii iyo ijaaradii iyo hadday naftaada kusoo dhacdo waxa aad samaysid islaantaada aad furtid gabadhaada hebel aad ku xidhid wax sidaasoo kale haddii matala qalbigaa kusoo dhacdo ilaa aad ku hadasho ka soo qaad male wixii acmaalahana waa sidaasoo kale maahay waaas eh, wax dembi ah hadduu qofkii uu qalbigiisa kusoo dhaco ilaa uu mxu wixii ama uu ku hadlo ama uu falo isagana kasoo qaad male marka cuquudda iyo acmaasha xasanaadka iyo sayi-aadka labadaba waa galaa wuxuu le maa xadadat bihi anfusaha waxay nafteeda ugu sheekaysta oo ilahay ummaddeeda u dhaafay maa lam yatakalamuu intayna ku hadlin aw yacmalu bihi amayna ku camalkalinba ilahay waa u dhaafay ayb waa wax aan la kari karin qofka aanu iska karaynin oo naftiisa kusoo dhacaya weeyaan rabbanaa laa tu'aakhidna in nasiina aw akhta'na ربنا ولا تحمل علينا أسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به يعني ما لا طاقة لنا bihidaasay soo gelaysaa waxyaale fajcatan qalbiga kugu soo dhacaya baa jiro oo adanadu iska kale baabun almuslimu man salima almuslimuuna min lisani minhu yani min lisaani wayadi عن عبد الله بن عمرو بن العاaص رضي الله عنهma أن رجuلا qاala sأل رsuuل الله صلى الله عليه وسلم ninbaa rasuulka ilaahi wuxuu weydiiyey ayu lmuslimiina khayrun muslimiinta keeba ugu fiican dadka muslimiinta ninkee ugu fiican qaala markaasu wuxuu yidhi man salima almuslimuuna min lisaanihi wa yadihi qofkay muslimiintu ka nabadgalaan carabkiisa iyo gacantiisaba kaasa ugu fiican baabun man camila biran fi ljaahiliyati uma aslam can curwata bni zubayr radia allahu canhuma أنa xakiima bna xizaamin aخbarah xakiim ibnu xizaam wa aabihiina adeer curwat bnu zubayr ibn اcawaam muxuu ahaa ibnu khuwaylid weeyaan marka zubayr waa ibn اlcawaam ibnu khuwaylid xakiimna waa xakiim ibnu xizaam ibnu khuwaylid marka zubayr iyo waxa ilma adeer ah xakiim ibnu xizaam radi allahu canhuma curwat bnu zubayr marka isagu waa taabic adeerkiisu marka ka warinaya sidii habaryarta caaishana axaadiis badan uga wariyo uga warinayo adeerkiisa xakiim ibnu xisaam xakiim ibnu xisaam wuxuu ka yahay saxaabadii muxuu ah boqol iyo labaatan sano mid walba uu noolaa ee e, lixdanna jaahiliya ku noola lixdanna islaamnimada ku noola waa ninka keliyaha ku dhashay kacbada gudaheeda ku dhashay xakiim ibnu xisaam ninkaas weeyaan annahu qaala lirasuuli llahi sala allahu alay slam rasuulka ilaahay buu wuxuu ku yidhi ara'ayta waxaad iiga warantaa umuuran arrimo kuntu ataxanaku biha fi ljahiliya yani atacabadu fiha biha fi ljahiliya waxaan ku cibaadaysan jiray jaahiliya ku cibaadaysan jiray oo ilahay ugu dhawaan jiray dan ilahay aan u samayn jiray min sadaqatin aw citaaqatin aw silati raximin ah xorayn iyo sadaqad iyo mxuu xiriirin iyo waxyaalahaasa a ajrun ajr ma leedahay faqaala lahu rasuulu llahi sala allahu alay slam aslamta calaa maa aslafta min khayrin aslamta calaa maa aslamta min khayr aslaftana waa jirta waxaad kusoo islaamtay waxaad kusoo waxaad hore marsatay oo khayraba kusoo islaamtay yani wixii ku yaallo mxaha leedahay ayaad kusoo islaamtay markaasuu xakiim ibnu xijaam wuxuu goostay goortii dambe wax jaahiliga aan sameeyey oo khayraba inaan islaamnimada isagii kale aan sameeyo marka markaakuu qofka intii qof xoreeyey buu xisaabay jaahiligi u xoreeyey intii in lamida ah buu xoreyey maalu sadaqaysa xisaab wixii lamida ah sadaqaysa islaamnimada baabun التxdiiru min alibtilaa imtixaanka maxaa laysaga digo laiska ilaaliyo عن xudayfةa radي الlahu عanهu qaala kunaa maca rasuuli الlahi salى الlahu alay slm rasuulka ilahi baan la joognay faqaala markaasu wuxuu yidhi acsuu lii kam yalfiظ islaam waxaad ii koob ii tira koobtaan imisaa islaamnimada ku dhawaaqday marka muslimiintaasna anaga ku hadasha waa imsa ii firaya buu leeyahy ay waa ixsaan marka dadka waxyaalaha ay sameeyaan dawladihii ay sameeyaana muwaadiniintoodii ay tira koobaan ayb qaala xudayfa wuxuu yidhi faqaala faqulnaa markaasn ya rasuula allah atakaafu calayna wa naxnu maa bayna sitmiya ilaa sabcimi'a miyaad noo baqaysaa annagoo ah in udhaxaysa lix boqol ilaa todoba boqol inago intaasa miyaad noo baqaysa yani xoog baan lena khalaas qaala markaasuu nebigu alayh salatu salaam wuxuu yidhi innakum laa tadruuna lacallakum tubtaluun ma garanaysaan idinku in waxa suurooda in laydin imtixaana la suuroodo laydin imtixaano cabsi iyo cadowgiina isugu yimaado iyo laydinku imtixaano qaala xudayfa wuxuu yidhi fabtuliina waana la imtixaanay xataa jacala arajulu mina ilaa uu ka bilaabay nin annaga naga mid ihi laa yusallii isagan inaynu tukanayn ilaa siran qasoodyan waynaynu tukanaynin waana la imtixaanay marka marka in laga hortago waxyaalahaas muxuaha imtixaanada iyo waxyaalaha masaa'ibkiiyo laga hortago ma waa in laga digtoonaado had eh, iyo goor inay muxuaha imtixaano ilaahay inay dhacayaan iyo waxyaalahasaas in qalbiga lagu hadlo baabun bada'a alislaamu gariiba wasayacuudu gariiba kamaa bada' wahuwa yarizu bayna almasjidayni labada masjid ee xaramka ah labada xaram baa laga wadaa can ibni cumara radi allahu canhuma can nabiyi sala allahu alayh wasalama qaal can ibni cumara radi allahu canhuma can nabiyi sala allahu alayh wasalama qaal ina alislaama bada'a gariiba islaamku wuxuu bilowday isagoo gariiba bu bilowday wasayacuudu wuuna noqon doonaa gariiban kamaa bada qariib buu noqon doonaa qariibnimu ku dambayn doona siduu kusoo bilowdayba aakhir zaman marka la gaadho iyagoo muslimiintu mxuaha aqaliye mustadcaf ay yihiin ayuu muxuu ahaaye la rogi doonaa wa huwa ya'rizu yani yandamu wuxuuna kusoo uruuraa bayna almasjidayni labada masjid dhexdooda masjid xaraamka iyo masjid nabowi ayuu kusoo uruuraya kamaa ta'rizu alxayatu fii juxriha baabun maa budi'a biha rasuulu llahi sala allahu alay waslam min alwaxyi waxyiga lagu biloobay rasuulka ilahay lagu biloobay sidii loogu bilaabay waxyiga rasuulka ilahay loogu bilaabay an can curwata bni zubayri radia allahu canhuma an ana caaishata radia allahu canha zawja nabiy sala allahu alayh wasalam akhbarathu annaha qaalat kana rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam kana awal ma budi'a wax lagu bilaabo waxa ugu horeeyey bihi rasuulu llahi sala allahu alay wasalam rasuulka ilahi wax lagu bilaabo waxa ugu horeeyo min alwaxyi waxyiga ah alru'ya asaadiqatu fi nowm ru'yada runta ah oo manaamka uu ku arko ee wax waxyahoo lagu bilaabo ugu horreeyey fa kaana laa yaraa ru'yan ru'yo maanu arki jirin ilaa ja'at mila falaq subxi sida waaga dilaaciisa oo kale u imaan jirtay iyadoo waadix aho siduu u arkay abay dhici jirtay uma xubiba ilayhi alkhalaa ila joogaa la jeclaysiiyey nebiga alayh salaatu wasalaam dadka goori uga baxo fa kaana yakhluu wuxuu ku khalweyn jiray bixira biqaari xira buurtaa xira laydhaha jabalu nuur hadda loo yaqaano ee godkeeda ku yaalla dusheeda ku yaalla buu ku khalweyn jiray nebigu alayh salaatu wasalaam yataxanau fiihi wa huwa taxanukaasuna atacabudu idaadaysiga weyaan marka yatacabadu buu ka dhigan yahay taxanaukaas ninka tafsiirkaa le wahuwa tacabudu lehina waa zuhri zuhri oo ninka curwo ka wariyey ah yaa leh hadalkaas ibnu shahaab iyo zuhri nin la yidhaaho yaa sidaa u fasiraya kelimada taxanuskaa buu fasiraya taxanusna waxaa la yidhaha tacabud cibaadaysigaa la yidhaahaaye xero godka ku yaal buu wuxuu ku cibaadaysan jiray allayaaliya habeenno ulaati alcadadi riwaayadii bukhaarina waa mid waatay ahayd zawaati alcadad tirooyin leeyahay habeenno badan dhowr ah qabla an yarjica ilaa ahlihi ahalkiisa intaanu u noqonin wayatazawadu lidaalika arrintaana waa u sahay qaadan jiray sahay qaatob biyo iyo sahay iyo qaatob habeenna dhowra halkaas joogi jiray uma yarjicu ilaa khadiijata khadiiju ku soo noqon jiray fayatazawadu limilihaa iyo intii oo kale haddana u sahay qaadan jiray xataa faja'ahu alxaqu ilaa xaqii ku kadiyey wahuwa fii qaari xiraa faja'ahu lmalaku malagii baa u yimid faqaala markaasuu wuxuu yidhi iqra' qaala ma ana biqaari anu kuwa xaqri yaqaana ma ihi qaala faأkhadanii waa i qabtay faqaطanii waa ima joojiyey xataa balaga mini اljahda ilaa u dhibaato iga gaadhay dhibaatooda uma arsalanii waa isii daayo faqaala اqrأ qultu ma ana biqaari qaala faأkhadanii faqaطanii aلthaaniyata yani almaraةa الthaaniya markii labaad ba haddana ima joojiyey xataa balaga mini اljahd uma arsalanii waa isii daayey faqaala اqrأ faqultu ma ana biqaari qaala faأkhadanii faqaطanii aلثaaliثata xataa balaga mini اljahd uma arsalanii yani adaqani waa isii daayey uma qaal saddex goor ka dambo buu marka sidaan u yeedhayay marka w iqra la leeyay sidaana marka wuxuu u yeelayaa inuu isticdaadkiisu kaamil ahaada buu raba nabigu diyaarinaya marka alayh الsalaatu wasalaam faqaala markaas wuxuu yihi iqra bismi rabbika aladii khalq khalaqa اlinsaana min calaq iqra wrabuka alakramu aladii callama bilqalm callama alinsaana maa lam yaclam intaas uu marka u yeedhiyey farajaca biha rasuulu llahi sala allahu alay slm rasuulka ilaahi baa la soo noqday tarjufu isagoo ay qarqarayso muxuahay ay gariirayso bawaadiruhu murqihiisu isagoo murqihiisu ay dubaaxinayaan sararihiisu dubaaxinayaan yuu la soo noqday nebigu alayhi salaatu wasalaam oo cabsanaya xataa dakala calaa khadiija khadiija ilaa uu muxuu ahay la soo galay faqaala markaasuu yihi zammiluuni zammiluuni iddada iddada fazammaluuhu waa dadeen uma xataa dahaba canhu alrawcu yani alkhawf ilaa cabsidii ay ka tagtay ayay dadeen u ka xasilen uma qaala markaasu likhadiija khadiiju wuxuu ku yidhi ay khadiija yani yaa khadiija khadiija maali maa maxaa igu dhacay wa akhbaraha alkhabar khabarkii buna u sheegay laqad khashiitu qaala wuxuu yidhi laqad khashiitu calىa nafsii naftaydaan u baqay naftaydaan u baqayn waxaan wax kala yahay waan ka baqaya faqaalat lahu khadiija khadiija waxay ku tidhi hallaa maya baqin abshir fawallahi laa yuqzika allahu abada ilahay weligaa ku dullayn maayo innaka latasilu raxim qaraabadaad xidhiidhisaa watasduqu alxadiid sheekadana run baad ka sheegta wa taxmilu qofka caajiska ee daciifka ana waad qaadaa oan qabsan karin wataksib اmaxduum waxaan jirinna marka waad kasabtaa wataqri dayf martidaad soortaa watucinu calىa nawaa'ib اxaq xaqa masaaibtiisana yani masaaibta ilaah dadka ku ridaayana dadka aad ku taageertaa qofka masiibada ku dhacdo waad taageertaa waad gacan qabataa faاnطalaqat bihi waxay la aaday khadiijatu khadiijaa la baxday xataa atat bihi ilaa ugala timid waraqata bna nawfal ibna asad ibna cabdilcuza wa huwa bnu cami khadiija khadiijana adeerkeed weeyaan wa huwa bnu cami khadiija akhi abiha adeerkeedaas akhidaas hadda marka wuxuu noqonaysa camka u noqonaysa si isagoo tiri bay ka dhigantahay wa huwa bnu akhi abiha aabbaheed walaalkii wiilkiisii weeyaan yani waana adeerkeed waa adeerkeedii aabbaheed la dhashay wiilkiisii ayb marka cama akhi aabihaad markuu ay leedahay walaqa u noqon maysa aabihiisa nofal ah noqonaysaa marka nofal iyo huwaylid baa walaalo ahaa nofal eh, ibn asad iyo eh, ah, nofal ibn asad iyo abdiyo eh, huwayl ah, ibn asad ayb wa kaana waraqana wuxuu ahaa imra'an qof buu ahaa tanasara nasraanoobe fi jaahiliya wa kaana yaktubu alkitaaba alcarabiya farta carabi buu qori jiray wa yaktubu fi linjiil injiilku wuxuu ku qori jiray bilcarabiya carabiga ku qori carabiyu eh, ku qori jiray maa sha allah an yaktub maa sha allahu tacala waxaana doonay yani aad buu qori jiray wuu soo tarjami jiray cibraaniga kusoo tarjami jiray maa sha allah an yaktub wa kaana shaykhan kabiiran qad cami oday da' weyn oo indhambeelay buu ahaa faqaalat lahu khadiija khadiija waxay ku tidhi ay cam yani ya cam ina adeer siday riwaay kaleba tidhaaho ey cammi yani yaa cammi wey hadda halkan weeye ya bna cammi bay ka dhigantaya isma min ibna akiika wiilkaad adeerka u tahay bal ka dhegayso carabta caadadooda ahaan jirtay qofka da'da yar inuu qofka weyn uu ku yidhaha ibna aki iyo ibna aki uu ku yidhaha isaguna yaa cammi uu yidhaaho marka iyagu laba qor oo kale kale gaara bay ahayn isku ilmadeer isu dhow ma aan ahayn qaala waraqatu waraqa wuxuu yidhi ya bna akii maadaa tara adeer maxaad aragtaa faأخbarahu rasuulu الlahi salى الlaه alay slam khabara maa ra'aa wuxuu arkay buu u warramay faqaala lahu waraqa waraqa wuxuu yidhi hada الnaamuusu aladii unzila عlى muusa bni cimraana salى الlahu عalayh wasalam naamuus yani saxbu sir malag buu ka wada sirsidihii weeyaan muuse bni cimraan lagu soo dejiyey malagii sirta xagga alle ka keeni jiray muuse bni cimraan lagu soo dejiyey isagoo markaa marka nasraani buu ahaayo yahuudi maanu ahayn maan odhan ciise lagu soo dejiyey wuxuu yidhi muuse kii lagu soo dejiyey len muuse kitaabkiisa ayaa ka weynaa kitaabka ciise ka weynaa ehm, yaa laytanii fiiha jadacan yaa laytanii akunu xayan xiina yukhrijuka qowm yaa laytanii alla shallayta fiiha yani fii amrika arrintaadan tad haddaan ahaan laha jadacan yani shaaban qawiyan dhalinyaro xoogla ahaan lahaa yaa laytanii akunu xayan alla maan noolaado xiina yukrijuka qawmuka tolkaa markay ku bixin doonaan ay belkan kaa saari doonaan qaala rasuulu llahi sala allahu alay slam wamuqrijiyahum miyay bixin doonaan qaala waraqaa wuxuu yidhi nacam way ku bixin doonaan oo waa u sheegay markaasu yidhi lam ya'ti rajulun qatu xagga ka hor nin lama imaanin bimaa ji'ta bihi waxaad la timid lama imaanin ilaa cuudiya hadduu la yimaadose waa lala coloobi jiray oo marka adiguna sidii un baa ku qabsan doonta rusushii kaleo dhan kulligoo saasaa la wadageli jiray wa in yudriknii yowmuka maalintaada hadday isoo gaadho maalinta arrintaada soo bixi doonto ee kula coloobi doona hadday soo gaadho ansurka nasran mu'azara yani nasran qawiya waa ku taageeri doonaa taageero xoola ku taageeri doonaa laakiin waa dhintay nabigu alay sala slam arrintiisa ina soo bixinay u dhintay nabiguna marka jannadu ku arkay ahlu janno inuu yaagu sheegay isaga iyo ninkii zayd زayd بn cmr bn nufayli عan yaحyىa qaala sأltu abaa slmة أyu الqur'aani unzila qablu qur'aanka keebaa markii ugu horraysay la soo dejiyey abu slmana uu su-aalaya waa abu slma ibn cabdiraحmaan ibn cawf radi allahu canhu marka isagu waa taabic saxaabi ma abiisa saxaabi ah abu slmaan weydiiyey buu leeyahay yaya yaxya bnu saciid baa wuxuu leeyahay waxaan weydiiyey abu salamata ibni cabdiraxmaan ibni cawf ayaan weydiiyey qur-aanka suuraddee uu soo hordegtay qaala markaasu wuxuu hi yaa ayuha almudathir ayaa usoo soo hordegtay qultu markaasu waxaan aw iqra' mise iqra' ma iqra' baa kugu soo hordegtay yaa ayuha almudathir qaala markaasu wuxuu yihi iqra'daana sax ah oo sida xadiidka caasha aynu soo marray aayadaha hore min suurat alcaaq ayaa aayad soo deg ugu horreysay yaa ayuha almuzamilu marka marxaladii labaad bay ahayd suuratu alfaatixana marxaladii saddexaad bay ahayd ayb marka jaabir ayaa mxu aha wuxuu u fahmay inay ugu horreysay qara ugu horreysay ugu horreysay waan ujeedaa ya ayuha mudathir ya ayuha mudathir waxay ahayd bacda fatrati alwaxyi xadiidka caaisha hadda dhammaaday aynu soo marray bukhaari waa kii waxoogaa ziyaada aba halka kada lahaa wax yarba marka ziyaada aba halka kada lahaa oo ziyaadadaasna marka waxa weeyaan inuu warqan noo fallan durba u dhintay waxyigina u kala joogsaday fatr اwayu bacda fatraة اwaxyi ee suuratu alcalaq sadrigeeda ka dambeeyey soo dega ee ya ayuha mudair marka ugu horeysay ya ayuha mudair wax qur'aana soo dega ugu horeysay ma aha qaala markaas abu slma ibn cabdiraحman wuxu yihi sa'altu jaabir bn cabdillahi radي allahu canهuma ayu اlqur'aani unzila qablu baan weydiiyey faqaala markaasu wuxu uhi ya ayuha mudair qultu markaasaan waxaa idhi aw iqra mise iqra sa hadda tir oo kaleana idhi qaala jaabir markaasuu jaabir wuxuu yidhi uxadiثukum ma xadaثanaa rasuulu llahi salى allahu alay waslam rasuulka ilahay siduu noo noogu sheekeeye baan idinku sheekaynaya laakiin rasuulka ilahay siduu ugu sheekeeye ma ayna ugu horreysay inta tad ugu horreysay oo xadiidka naftiisaa laga garanayaa in laga horreeyey waan arki doonaaba xadidkan kale naftiisaba qaala nebigu alayh sala slam wuxuu yihi jaawartu yani ictikaftu waxaan ku ictikaafay mujaawara ama jiwaar ictikaafkaa la yidhaha qofka muctakifkaana mujaawir baa la yidhaha waxaan ku ictikaafay bxira xeraan ku ictikaafay shahran bil falamaa qadaytu jiwaari markaan dhammeeyey ictikaafkaygii ee nasaltu soo degay fastanbadtu batna alwaadi toga dhexdiisa ayaan dhexdhexn toga bartamiisan yaan imid alabqax meesha kada la yidhaha marka tog biyo mareenag ahaan jirtay jidkan kada weyn ee shaaricul la yidhaha xagga xero aada kaasuu nabigu alayh salatu salam kusoo daatay togan marka ku dhacay fa waa la dhawaaqay fanadartu waan fiiriyey amaamii hortaydaan fiiriyey wakhalfii gadaashaydaan fiiriyey wa yamiini midigtayda wa shimaali bidixdayda falam ara axada qofna ma aanan arag uma nuudiitu haddana waa la dhawaaqay falam ara axadan waxna ma aanan arag uma nuudiitu waa la dhawaaqay mar saddexaad farafactu ra'sii madaxa kor u qaaday kor baan eegay faidaa huwa cala alcarshi yani cala lkursiy sida riwaayat buhaari ay ahayd niyat buhaari waa ahayd faida almalaku aladii ja'anii bxraa jaalisun bayna asamaa'i waalardi calaa kursiyin marka malgaa malgii kolkii hore u yimidee iqra ula yimid uu mar labaad ku arkay isagoo hawadantada fadhiga kursi ku fadhiya ayb al lcarshi yani ala kursiyi fi lhawaa hawada ku fadhiya yani jibriil alayhi الsalaam faأkhadanii minhu waxaa iga qabtay rajfatun shadiida muxuu ahaa gariir xoog layidhahdo waa ka cabsi cabsi xoog lah oo la gariiray baa qabatay fa ataytu khadiija khadiijaanu imid faqultu waxaan idhi daftiruunii daftiruunii iddada iddada baan ku idhi fadaftaruunii fasabuu calaya maa'an biyo igu shubeen faanzla allahu markaasuu ilaah soo dejiyey yaa ayuha almuddafiru qum faandir warabbaka fakabir wa iyaabaka faطahir marka waa marxaladii labaad wey tartan kolkii xadiidka caaisha waataynu kusoo marray markuu dairuna dairuna uu lahaa inay ahayd marki kusoo zamiluna eh, zamiluna markuu yidhi inay ahayd bacda eh, nuzuuli suurati suurati alcaaq baabun min kahrati اlwaxyi wa tataabucihi can fii kahrati اlwaxyi wa waxyiga farbadnidiisii iyo xidhiirkiisii can anasin can anas bni maaliki radi allahu canhu ana allaha caza wajalla taabaca alwaxya ilaahay waxyiga inuu u xidhiidhiyey calaa rasuuli llahi sala allahu alay sl rasuulka ilaahay qabla wafaatihi goob intaanu dhimanin ka hor xataa tuwufiya ilaa laga obsaday wa akhar ma kaana alwaxyu yowma tuwufiya rasuulu llahi sala allahu alay slam waxyigu si uu ahaa marka ugu badnaana waxay ahayd markii nebiga alay sala slam uu geeriyooday awaakhir cumri nebiy alayh salatu salaam yuu waxyigu aad u socday oo u xidhiidhay lakin kolkii hore waa kala googo-naa oo marka sababtuna waxa ayd isagoo marka waktigana marka uu soo ciriiriyamay muslimiintana marka wacyigoodii u soo intii hore marka muslimiinta ay cusbaayeen ee islaanimada soo gelaya ay cusbaayeen aayada waxyiga in yar in yar baa loo soo dejinaya intaa markay xifdeenba haddana in kale la soo dejinaya lakin goortii dambe marka fahmigoodii wuu batay oo hadda inkii lasoo dejiyo ama qoran karaan ama waa xifdihi karaan baabun baabu lisraa'i bالnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam ilى الsamaawaati wa fard الsalawaat ayb waa xadiidkii anas ibni malik uu ka warinayey muxuu ahay warinaya kana kusoo maray markaas xadiidku waa dheer yahay waa boobsinay can anas ibni maliki radi allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alيyه waslama qaal rasuulka ilahay baa wuxuu yidhi utiitu biburaaq buraaq baa la ii keenay wa huwa buraaqaasuna daabatu neef xoola weeye abyadu oo cad tawiilun oo dheer fawqa alximaari wa duuna albaqli dameerkana ka sarreeya baqashana ka hooseeya yani dameerkana ka weyn baqashana ka yar yadacu xaafirahu qoobkiisa dhigaya cinda muntahaa darfihi ishiisa halkay ku dhammaato ishiisa halkay ku dhammaato cagta dhigaya yani surqat wuxuu ku socday surqati daw surcata daw ayuu ku socday qaala farakibtuhu waan koray xataa ataytu ilaan ka imid bayt maqdis bayt lmaqdis ilaa aan ka imid farabadtuhu waxaan ku xidhay bilxalqa allatii yarbitu biha alambiyaa xalqadii rususha ilaahay ay ku xidhan jireen ee daabadahooda ay ku xidhan jireen marka miska baytulmaqdis ay gelayaan halkaasaan ku xidhay riwaay kalena waxa jibriil dhagax farta geliyey oo dhagax markaa farta geliyay xalqadu uga dhigay oo markaas dhagaxu fartiisa ku dalooliyey malag markaasuu xalqad noqotay xalqadiibuu ku xidhay marka qaala uma dakltu masjida masjidkaan galay fasallaytu fiihi ragcatayni laba ragcadood baan ku tukaday uma kharajtu waan soo baxay faja'anii jibriilu alayhi salaam jibriil baa iiga yimid biinaa'in min khamrin wa inaa'in min laban weeloo midna caanayahay midna midna uu yahay khamro yahay buu ii keen fakhtartu labana caanihii baan doortay faqaala jibriil alayhi salaam jibriil baa wuxuu yidhi ikhtarta alfitra fitradii baad unoqotay yani fitradii salimada ee khilqadii tabiiciyada ahayd ee ilah halkay ku abuuray baad dooratay uma faqaala markaasu wuxuu yidhi faqaala wuxuu yihi nabigu alayh isalaatu wasalaam uma curija bina waxaa nalala kor caraja bina wuxuu nala koray ila asamaa xagga samada fastaftaxa jibriil jibriil baa furitaan dalbay samada soke faqaala lahu faqiila lahu waxaa lagu yihi man anta kumaa tahay qaala jibriil qiila waman macaka yaa kula jira qaala muxamed qaala waqad bucisa ilayhi yani ma loo yeedhay qaala qad bucisa ilayhi haa waa loo yeedhay fafutixa lana waa naloo furay faidaa ana biaadam kaba anigu oo aadam la jooga aadam baan arkay faraxaba bii waa isoo dhoweeyey wadacaa lii bikhayrin khayr buu iigu duceeyey uma caraja binaa ila asamaa'i athaaniya samadii labaad buu nala koray faistaftaxa jibriilu calayhi asalaam faqiila man anta qaala jibriil qiila waman macak qaala muxamed qiila qad bucia ilayh qaala qad bucia ilayh qaala fafutixa lana qaala faidaa ana bibnay alxaala labadii ilma habreed anigoo la jooga baan is arkay labadii ilma habreed ciisa bna maryam ciisa bni maryama wa yaxya bni zakariya faraxabaa bi wa dacawaa lii bkhayrin ثuma caraja bina ilى الsamaءi الثaaliثة faاstaftaxa jibriilu faqiila man anta qaala jibriil faqiila qiila waman macaka qaala muxamed qaala waqad bucisa ilayh qiila waqad bucisa ilayh qaala qad bucisa ilayhi fafutixa lana qaala fafutixa lana faida ana biyusuf wإida huwa qad ucطiya shaطra اlxusni yani nisfa aljamaal isagoo quruxda nuskeed la siiyey ayaan arkay aada u qurux badan marka quruxdaa la sheegayo quruxda dadka oo dhan oo mxuu aha ba keligii nus laga siiyey dadkana intiisa kalena nuski kale loo qaybiyo waa la yidhaahaa quruxdii nebigu ka wada yani nisfa xusni quruxdii aadan buu ka wadaana waa la yidhaahaa taabinta adugu waa lagu fasira aad bu kolley u qurux badnaa quruxdaana wuxuu ka raacay baa la yidhaahaa ayaydii ayaydii saara qisadeedii waa kanu bukhaariga ku qaadan in aad u qurux badnayd qaala faraxaba bii waa i soo dhoweeyey wadacaa lii bikhayrin uma caraja bina ila asamaa'i araabica faistaftaxa jibriilu faqiila man haada qaala jibriil qiila waman macak qaala muxamed qaala wqad bucia ilayhi qaala qad bucia ilayh fafutixa lana faidaa ana biidriis idriis baan la kulmay idriis marka riwaayadantoodu waxay sheegaysaa inuu samada shanaad uu joogo sanada afraad samada afraad inuu joogo ayb faraxaba bi wa lii bikayrin qaala allahu tacaala warafacnaahu makaanan caliya yani makaanka caliga la sheegaya marka meeshaasuu jooga samadaasuu jooga uma caraja bina ila asamaai alkhaamisa fastaftaxa jibriil faqiila man hada qaala jibriil qaala waman macaka qaala muxamed qaala waqad bucita ilayh qaala qad bucita ilayh fafutixa lana faida ana bihaaruun faraxaba wadacaa lii bkhayr uma caraja bi bina ila asamaa'i asaadisa fastaftaxa jibriil qiila man hada qaala jibriil qiila waman macak qaala muxamed qiila waqad bucita ilayh qaala qad bucita ilayh fafutixa lana faidaa ana bimuusa faraxaba bii wadacaa lii bkhayr uma caraja bina ila asamaaءi asaabica fastaftaxa jibriil faqiila man haada qaala jibriil qiila waman macak qaala muxamed qiila waqad bucita ilayh qaala qad bucita ilayh fafutixa lana faidaa ana biibraahiima musnidan dahrahu dhabarkiisa oo ku tiiriyey ila sidrati muntaha ila beyt lmamuur ila beyt lmacmuur gurigaas mxu beyt lmacmuur la yidhaaho samada saabcada ku yaala buraxna waa la yidhaha magaciisa waa kacbada malaa'igta wa idaa huwa yadkuluhu kula yawmin sabcuuna alfa malag toddobaatan kun oo malag ay maalin walbaba gelayaan laa yacuuduuna ilayh dibna ayna ugu soo noqonaynin uma dahaba bey wuxuu ila aaday ila sidrati almuntahaa webkii aan la dhaafaynin oo dhaafaanka buu ila aaday faidaa waraquha waraquhaa waab iyadoo muxuuha caleenteedu ka aadaani lfiyala maroodiga dhagihiisa ay lamid yihiin waaweynanka iyo shafligii ay kula mid yihiin wa idaa nabiquhaa wa idaa tamaruhaa midhaheedu kalqilaal uu lamid mid yahay muxuu ahaaye ashuumada uu la yahay kalqilaali hajar baled hajar la yidhaha yani ashuumadiisa uu la yahay waaweynanka gobka caleen midhihiisa ay taalla aleeka qaala falamaa gashiyahaa markuu daboolay min amri illaahi amarkii ilaahay maa gashiya wixii daboolay itagayara doorsoontay famaa axadun waa la qurxiyey marka markii nebigu alayh salatu salaam uu yimi yaa loo qurxiyey oo alwaan iyo anwaar iyo muxuaha faraash min dahab iyo waxyaalahaasaa dusha laga soo dejiyo waa loo qurxiyey sida aad aragteen markay madaxweyneyaal iyo waxyaalaha ziyaaranayaan meelahay tegtegayaan iyo loogu qurqurxiyo nalal iyo calami iyo suurooyin iyo waxyaalaha lagu qurxiyey si u eg ayay ahayd markaa sida nebiga alay sala slam loo soo dhaweynayay iyo makhluuqaadka qaabilaya iyo erayadii lagu dhawaaqayay sida hutaafka dadka ay u hutaafaan wax sidaas ayb tagayarad waa doorsoontay famaa axadu min khalqi illahi yastatiicu an yancufaha yani an yasifaha inuu tilmaamo qof khalqiga ilahay ka midoo kari ma jiro min xusniha quruxdeeda daraaddeed fa awxa allahu ilaya ilahay wuxuu ii waxyooday maa awxa wuxuu inuu waxyooday fafarada calaya hadda riwaayanteed waxaad moodaa sidratlmuntaha inay waxyigan kada fardu salawaatku inuu halkaa ahaabaad moodaa laakiin ma ahayn waa dhaafay halkaa nebiga alay sla slam waa dhaafay farada calaya ilah wuxuu igu waajibiyey hamsiina salaatan fi kulli yowmin wa konton salaadood yaa isagii ummadiisaba habeenkii iyo maalintiiba lagu waajibiyey fanazltu ilaa muusa sal allahu aleyh wasalam muusan usoo degay faqaala maa farada rabuka calaa ummatik muxuu ilaahay ummadaada ku waajibiyey qultu hamsiina salaatan qaala irjic ilaa rabbika fasalhu takfiif faina ummataka laa tutiiqu dalik ummaddaadu ma si ee rabbiga ku noqo takfiif weydiiso muxuu ku gartay inay ummadiisu karaynin ummadiisiiba uga qiyaasanaya waa kan leh fainii qad balawtu fainii qad balowtu bani israa'iil wa khabartuhum waan imtixaanay bani israa'iil baan imtixaanay oo oh, aan jirrabay oo oh, aan xalkooda ogaaday oo markaas intaan ka yar bay kari waayeen qaala farajactu ilaa rabbi rabbigay baan u noqday faqultu waxaani yaa rabbi khafif can ummatii khafif calaa ummatii ummaddayda ilahu ka fudaydi faxata canii hamsan shan buu iga riday farajactu ilaa muusaa muusaan usoo noqday faqultu xata canii hamsan shan buu iga riday qaala markaasuu wuxu yidhi ina ummataka laa yutiiquuna dalik ummadaada arrintaa ma karayaan farajaca farjic ilaa rabbika fasalu takfiif rabbiga ku noqo oo takfiif weydiiso nebiguna alayh salatu slam had iyo goor jibriil buu marka la tashanayay oo jibriil buu fiirinay markaasuu jibriilna markuu ishaaray inuu yeelo waanadaas muuse uu qaato falam azal arjicu bayna rabbii wa bayna muusa alayhi asalaam xataa qaal ilaa uu ka yidhi muuse iyo rabbigu dhexdooda socsocday oo muusena marka hadba kolkuu weydiiye odhanay weliba ku noqo nebiguna uu noqonaya ilaahna uu idinka ridaayey ilaa uu goorta dambe ilaah ka yidhi ya muxamed inahuna hamsun wa hamsu salawaatin waa shan salaadood kula yawmin wa layla likulli salaatin cashrun salaad walbaba waxay leedahay toban laab bay leedahay fadalika hamsuuna salaatan taasuna waa konton salaadood xagga tiradana waxay ka yihiin shan salaadood xagga qiimahana xagga tayadana waxay ka yihiin konton salaadood waman hama bixasanatin falam yacmalha katabtu lahu xasanatan fain camilahaa katabtu lahu cashraa waman hama bisayiئaةi falam yacmalhaa katabtu lahu lam aktub lahu shayئan lam aktub shay-an qofkii ku hamiya wax wanaaga ku hamiya marka kolkii loo sheegay salaado ina midiiba toban goor loo laabayay yaa waxaa loo sheegayaa ina camalka o dhan sida uu yahay ee salaadaha kale ku qaabsanayn markaasuu ilah wuxuu leeyahay qofkii wax xasanaa ku hamiya ee aan samaynin hal xasanaanu qoraya hadduu sameeyana toban goor baanu laabayaa qofkii sayi'a ku hamiye aan samayninna waxba u qori maayo hadduu sameeyana hal kaliyaan ku qoraya ama waa ka dhaafaya fain camilahaa katabtu lahu sayi'atan waaxida qaala fanazltu waa soo degay yani markii ugu dambaysay nihaa'iga ahayd oo loo sheegay waa inaan taqyiir jiri doonin xataa intahaytu ilaa muuse ilaan muuse ka soo gaadhay fa akhbartuhu waan u sheegay faqaala markaasu wuxuu yidhi irjic ilىa rabbika faslhu tafiif tafiif weydiiso faqaala rasuulu lahi sal la alay slam rasuulka ilahi baa wuxuu yidhi faqultu waxaan laqad rajactu ilaa rabbii rabbigay waan ku noqnoqday xataa istaxyaytu ilaan ka xishooday marka hadda kuma noqon karaya buu leeyahy markaasuu yidhi fanaliq raashida iska so baabu dikri nabiy sal allahu alayh wasalam alambiyaa calayhim asalaam sheegidii nebiga alayh salatu salaam uu ka sheekeeyey ummadihii hore ambiyadii hore uu ka sheekeeyey can ibni cabaasin radi allahu canhuma qaal sirnaa maca nabiy sala allahu alayh wasalama bayna makata walmadiina rasuulka ilaah annagoo la jira ayaan soo soconnay maka iyo madiina dhexdooda waa caamu xajat lwadaac marka ayb famararnaa biwaadin tog baan soo maray faqaala markaasu wuxuu yidhi ayu waadin haada waa toge togankadu awaadi raq faqaalu markaasu waxay dhaheen waadi azraq waa waadigii azraq la ydhaaho faqaala markaasu wuxuu yidhi kaannii anduru ilaa muusa calayhi asalaam waxaad i moodaa muuse inaan arkaayo fadakara wuxuu sheegay min lownihi wa shacarihi timihiisii iyo midabkiisii iyobuu ka sheekeeyey shay-an waxbuu ka sheegay lam axfadhu lam yaxfadhu daawuud daawudka xadiiska warinaya aanu xifdiyin nebigu alayhi salaatu wasalaam muuseu tilmaamay oo timihiisii iyo midabkiisii iyo sheegay laakiin tilmaantii raawiganaan xifdiin waynu ku soo marray muuse inuu nin maariin ah oo dheer oo caarto ah oo muxuha tima adag xoogaa tima adayga leh oo muxuha indha gud ku jira leh oo ilka raaraaran leh inuu ahaa kaanahu min rijaali zub oo min rijaali shanu ah tilmaamahaas inuu lahaa baynu ku soo marray raawigan sirkaysuma xifdin waadican isbacayhi labadiisa farood gelinaya fii udunayhi dhegihiisa gelinaya lahu ju'aarun ilى allah yani lahu sayxatun qaylale ilahay u qayliyay ilى اllahi tacaala bitalbiya talbiyada ilahay u qaylaya kor u dhawaaqaya maran bi hada alwaadi oo wadigan togan kala gudbaaya muuse oo muxrima oo soo mxu soo aaday kacbada soo aaday oo talbiyaysanaya oo dagaha farta geliya oo talbiyada aad ugu dhawaaqaya inaan arkayaadi moodaa buu lahay nabig alay sla slam yani sidaan iigu muuqdo arrintiisa ayb qaala uma sirnaa haddana waa soconay xataa ataynaa calaa taniya ilaa aan uga nimid karin meesha dalcadda ahee mxahay buurta ay ka kala jeexan tahay ayaa la yidhahaa laga maro ayaa la yidhahaa haniya la yidhaahaa meel dalcadaan soo marray faqaala markaasu wuxuu yidhi ayu haniyatin haadihi waa haniyadee midantaadu qaaluu harsha waa haniyatu harsha faqaala muxuu yidhi aw أو النفط هو لا نفط نفط لفط نعم أو لفط marka labada magac bay midkood labada magac midkooda lagu sheegay faqaala markaasu yuri kaأnii anduru ilىa yunus yunus inaan eegayaad mooda calىa naaqatin xamraa hal cas isagoo saaran calayhi jubbatu suufin oo xidhan jubbad oo suufa xidhan khiطaamu naaqatihi hashiisa hoggaankeedu uu yahay liftun uu yahay walaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wa barakaatuh